بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وقيبت لباد محاضرتي وصاب سنيد علمانية waxaa inoo dambeeyey oon xalay ka hadalay calmaaniyada fikirkaas macnihiisu uu yahay diin la-aanta iyo diinta in lala dagaalamo laga fogeeyo nolosha ee meeshii ay ka dhalatay meeshay ku barbaartay yaa keenay waxaa inoo dambeeyey sidee bay caalamul islaami ugu soo wareegtay asbaabtii keentay ayaan ka hadalnay caalam ulislaami waxay soo gashay taqriiban xilligaa gumaysigu qabsaday reer yurubku ay qabsadeen iyo wixii ka dambeeyey maalan masar oo ahayd waddanka xagga awoodda iyo aqoonta labadaba ugu xoog badan caalamulislaami caalamulcarabi khaasatan iyo turkiya oo ahayd dowladdii khilaafada ugu dambaysay ayaa culaysku intiisa badan la saaray markii hore masar oo kale calmaaniyadu waxay soo gashay oy la socotay ololihii ama xamladii nabilyuun nink la dhihi jiray oo isagii ka bilaabatay waana xilliyadaa wax yar kadib xilliga la isticmaalayo lafdigan calmaaniyada khidyu ismaaciil ibnu ibraahim baasha nin la dhihi jiray oo markaa madax ka ahaa masar oo nin ku fitnaysanaa reer galbeedka masarna iskuba dayeyba inuu ka dhigo qayb ama gobol yurub ka mida ayaa fikraddaa si fiican u qaatay kadibna faafinteedii si fiican uga qayb qaatay hindiya oosaan sheegnay oo muslimiintu ka talinayaan qarnigii siddeed iyo tobnaad akhirkiisa ayuu ingiriisku qabsaday kadibna axkaamtii shareecadoo dhan buu meesha ka saaray sidoo kale jazaa'ir qarnigii sagaaliyo tobnaad dhexdiisa ama qaybtiisii hore kun siddeed boqol iyo soddonkii ayuu faransiisku markuu qabsaday buu shareecadii nolosha ka fogeeyey ka saaray tunis sidoo kale faransiisku wuxuu qabsaday kun sagaal boqol iyo lixdii iyadana xilligaasaa shareecada laga saaray maqrib faransiiskaa sidoo kale qabsaday buu iyadana shareecada ilqeeyey turkiya iyadana khilaafadii marka la tuuray mustafa kamal atatog waa kii aan ka soo hadallay iyadana xilligaasaa la calmaaniyeeyey ciraaq iyo shaam way ka dambeeyeen ingiriiskii iyo faransiiskii markay qabsadeenba iyadana wakadalika oo kale indunuusiya ee bakistan isticmaarka qabsiga uu caalamu islaami qabsaday iyo calmaaniyada curashadeeda ay caalamu islaami ka curatay saasay isula socdeen waa fikrad uu gumaysigu ka tegay waay isagaa abuuray isagaana ka tegay intaa markaan eh, saa kaga gudubno waxaan u gudbaynaa afkaarta ugu muhiimsan ama fikradaha ugu muhiimsanaa calmaaniyadu ay qabto waxyaaba way ka midaysan yihiin waxna way ku kala gedisan yihiin maalan calmaaniyada qaar ka mid a ah, calmaaniyiinta ilaahay jiritaankiisaba way inkiraan khaasatan qaarkii ku ta'auray falsafaadka faylasufiyiinta reer galbeedka qaar ka mida ah oo ilaahay jiritaankiisaba aan qirsanayn iyagoo magac islaam sheeganaya bay haddana qaarkood ilaahay jiritaankiisaba qabinba oo abeecadda iyo muxuu ahaay waxaasay rumaysan yihiin qaar noocaasa way jiraan qaar waxaa jira sidii madhabkii maarkisiyada iyo shuuciyada wax hayb la yidhaahdaba aan rumaysnayn haybku waa wixii naga qarso oo iimaanka dadka mu'miniinta ah qodobka ugu asaasisanba waa aliimaanu bilhayb ilan wixii muuqdo oo ishu qabanayso ama gacantu taabanayso cid walba inay rumayso waa ku qasbanta laakiin waxa iimaanka asalka u ah ee lagu kala baxayo mu'miniintuna wax aynan arkaynin oo ishoodu qabanaynin yaa loo sheegay oo rumeeyelayo rumeeyeen kii gaal ahaana waa diiday saas daraaddeed qur-aanku wuxuu horraysiiyey yuminuuna bilhayb yuuminuuna bilghayb allah tabaaraka wa tacaala aakhare iyo waxa soo socda waxaasoo dhan baa hayba ah. marka hayb oo dhan bay inkirsan yihin qaarkood oo aakhare iyo wixii ku saabsan waxyaalaha soo socda qaarkood ilaahay jiritaankiisa way rumaysan yihiin laakiin waxay rumaysan yihiin ilaah aan nolosha maamulkeeda xidhiir la lahayn sidaan soo sheegnay qaarkood aragtiyo waxay qabeen alla waa jira laakiin adduunkan markuu abuuray dadkuu u daayay oo maamula yidhi saas daraaddeed saamayn kuma laha fikradahaas qaar baa iyaguna qaba calmaaniyiinta ka mid kulligoodna waad garanaysaan dee badiihi waaya waa wax iska cad sharcan iyo caqlan intaba inaysan wax suurtagal ahayn maxaa yeelay ilaahay jiritaankiisa ninka ka doodayahay waxay tahay inuu ka doodoo ka shakiyo isaga jiritaankiisa afi illaahi shakun ma ilaahay baaba shaki geli karaaba adiga jiritaankaaga yaa ka awlaysan inaad ka shakido marka ilaahay jiritaankiisa aad ka shakinayso maxaa yeelay makhluuqan oo dhan baa calaamad u ah ilaahay jiritaankiisa wa fii kulli shayin lahu aaya astaan iyo calaamad cad weeye alla ku tusaysa makhluuqaadkan oo dhan ma dhici karta kownkan intan la eg su-aasha le waxa weeye ma suuroobi karto inuu isagu iskeenay mana suuroobi karto inuu iska yimid sudfa inuu iska samaysmo iska dhismay iyadoo cidina ayna dhisinoo keenin ma suuroobi karto inuu isagu isdhisayna ma suuroobi karto maxaa soo baxay marka inay cidi dhistay oo samaysay yay tahay allah tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay maamulkan iyo kownkan iyo waxaan kala socda cidina ma kala wado waa waxaan la aqbali karin waay saasana waxaa la yidhahdaa alimaam abu xaniifa caleyh raxmat ullah bay qolo noocaas baa la dooday dhahaan ay yidhaahdeen naga dhaadhici ilahay jiritaankiisa ma ilahay jiritaankiisa ka shakisantihiin ha markaasuu wuxuu ku yidhi doon ayaa intay waddan hebel ka timid intay isa soo rartay iyadaa isrartay cid raray ma jirto xamuulkiibay isa saartay iyada oo naaqhuuda iyo wax wada lahayn bay baddaa soo martay waddan hebel bay timid oo dekadday dekedday ku soo xidhatay alaabtii bay iskeed iska dejisay markaasaa waxay yidhahdeen sheekh miyaad waalatay mise waad soo wadataa bay dheh maxay tahay doon baa isrartay oo iyadaa badda soo martay oo iyadaa isdejisay oo maxay tahay waxad aqriyayso wax caqliga geli kara mee markaasuu wuxuu yidhi doon intaa haddaad aqbali la la'dihiin kownka intan la eg cid maamulaysa ma jirto seebaa maskaxdiinna ay ku gashay buuri macquula maaha sidaas daraaddeed ilaahay jiritaankiisa yacnii hadday doodi geli karto adiga jiritaankaisa jiritaankaagay doodugeli waa waxaan marka waxa wey badiihiyaadkay ka mid tahay bannaanka iska yaallay ka mid tahay qolyo marka saasay ahaayeen waa arrin fitriya ilaahay tabaaraka watacala jiritaankiisa waxaa ka mid ah calmaaniyada mabaadi'dooda iqaamatu xaajizin bayna caalamay alruuxi waalmaadda inay teed kala dhex dhigaan cunsurka la yidhaahdo maaddada waa jidhka iyo ruuxda bini aadamku laba cunsur buu ka samaysan yahay cunsur waa jidhka cunsurna waa ruuxda ruuxdu waa cunsur qarsoonoo ku dhex jira wax badanna aan lagala soconin oo ilaahay uu saa ku tilmaamayo yas'aluunaka can alruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila marka ruuxda ku jirta oo qaybta muhimkaa ah iyo jidhkii baa waxay kala dhex dhigeen teed weyn markaasaa waxay yidhaahdeen qiyamka ruuxigee naftu ku nooshahay ruuxdu ku nooshahay waxba mayna ka soo qaadin keliyata waxay xoogga saareenoo rumeeyeen jidhka iyo wuxuu u baahnaa keliya maadiyaadka waxa la yidhaahdo laakiin qaybtii ka muhiimsanayd calmaaniyada agtooda wax ay ugu fadhida ma jirto baynamaa diinteennu ay labadaba ay miisaanka saartay ruuxdana waxeedii baa la siiyey waa la nooleeyey jidhkana wixiisii baa la siiyey waa la nooleeyey mutaallabaadkiisii baa la siiyey labadoodii marka waa isu dheeli tiran yihin ruuxdiina waa nooshahay jirkiina waa noolyay waa diinta laakiin calmaaniyadu keliyata waxay garanayaan wax ha la cuno ha la cabo la soo tooso ha la shaqaysto shahwada ha la guto waa xayawaanoo xoolooo kale wa xoolo foofo oo soo xaroodo oo daaqo oo biyaha cabo oo shahwada guto oo waa intaa waa maadiyaad keliya nimanka marka nooga dhigahaya inay falaasifo yihiinoo khatarta yihiin bini aadamkii karaamaysnaa oo ba waxay ku soo ururiyeen sida xoolahoo kale u noolaada ruuxdii oo dhan bay marka meesha ka saareen waxaa ka mid a mabaadidooda fasludiini can asiyaasa diinta iyo siyaasadda in la kala saaro waiqaamat diini waiqaamat alxayaa calaa hayri diin nolosha aadamaha in lagu duldhiso waxaan diin ahayn diintana laga fogeeyo nolosha qodobkaana waa ka midaysan yihi oo calmaani haddaad maqashaba diinta waa in nolosha laga fogeeyuu qabaa ayib laakiin diinteenna ilaahay soo dejiyo qur-aanka kariimka iyo sunnada nebigeenna sal alla alay waslam diin iyo adduunyo kala saaran ma naqaano soo ma addiin hiy dawla wadawla hiy diin diintii iyo dawladdii waa saas siyaasaddu waa daruura min daruuraat اddiin saas daraaddeed wax kala baxsan muslimiintu ma aqoonin nebi maxamed baa rasuul ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh dowladdana isagaa hogaaminaya dastuurka dowladdu ku dhaqmaysana diintuu ah markuu nebi maxamed dhintayna khulafadii baa uga dambeeyey ridwaanullaahi calayhim oo dastuurkii diintu keentay unbay ummadda ku dhaqayeen iyagaana madax ka ah wa saasay dowladda islaam ku soo socdeen waa diiniya dowlad saas daraaddeed baa qur-aanka kariimkaa ah ma wuxuu ka hadlay uun cibaadaad basuu ka hadlay sida loo tukado iyo salaada iyo soonka shacaa'ir atacabudiya miyuu ka hadlay mise qur-aanka kariimka noloshoo dhan buu ka hadlay noloshoo dhan buu ka hadlay dhaqaalihii buu ka hadloo shuruuc ka deji oo aayadda qur-aanka ugu dheer kamaba hadlaysaba masaa'il cibaada kama hadlayso aayadda qur-aanka ugu dheer aayatu almudaayana fii aakhiri suurati albaqara maxay ka hadlaysaa ya dhaqaalahay ka hadlaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayn maba ka hadlay dhaqaalay ka hadlaysa diintu dhaqaalay ka hadlay siyaasaddii bay ka hadlaye dowladdii dastuurkeedii baa laga hadlay milatarigii iyo ciidankii iyo dagaaladii baa laga hadlay calaaqaadkii iyo xidhiidhkii ummadaha kalena dhex mari lahaa iyo qaabku noqon lahaa baa laga hadlay dal baa laga hadlay shacab baa laga hadlay leanna dowladii maxay tahay dowladii waa shacab iyo dal iyo dastuur waa intabana islaamku waa leeyahay marka islaamku ma kala yaqaano dowlad iyo diin la kala fogeeyo dowlad iyo diin dagaalsan adduunyo iyo diin dagaalsan ma yaqaano laakiin waa isugu kaana jiraan annaga waana isu kaana aqbalsan yihin labadiiba marka dagaal dhex dhigay oo fikraddii asalkii calmaaniyadu ku timid oo reer galbeedka kiniisaddii iyo ay iswaafajin waayeen dowladdii ama noloshii ayay noo soo guuriyeen oo soo qaadeen marka faslu ddiin can ilxayaa waxaa ka mid a ah calmaaniyadu mabaadideeda waxaa ka mid a ah atabiiq ama tabiiq mabdai nafciya mabda waxaa jira la yidhaahdo almabda'u annafciya mabda'u nafciya la waxa weeye albarajamatiyana waa la yidhahda albaraajamatiya shay walba ma xun yahay mise waa fiican yahay marka la doonayo in laga hadlo waxay kuleeyihiin waa in la fiiriyo caqligeenna aan ku miisaanno waxa ka soo baxee faa'iido ama khasaara wixii caqligeennu ina tusay inuu manfaco leeyahay kaasaa sax wixii caqligeennu ina tusay inuusan manfaco lahaynna waa khalad ilaahumuu diinta ku jiro waa banaakin loo yaqaano eh, ragmatism baa la yidhahda ragmatism albarajamitiana waa la yidhahda waa nadariyo ka soo jeeda falaasafada reer galbeedka asalkeeduna wuxuu ku salaysan yahay ilaahay jiritaankiisa iyo ilaahnimadiisoo la inkiro diimaha iyo dhan oo la inkiro nolosha oo lagu saleeyo manfacada caajilka ah manfacaadka degdega ah oo weliba caqligooda ay ku miisaamayaan nadariyada iyada ah iyadana waxay ka mid tahay afkaarta waxaan ujeedaa ususka ay ku salaysan tahay calmaaniyadu waxaa ka mid a ah, alcalmaaniyatu tactamidu cala mabda almikailiya mabda lmikaafiliya nin la yidhaahdo mikaafili oo talyaani ahaa oo mufakiriintii siyaasiyiinta ahaa ee falaasifada ahaa buu ka soo jeedaa mabda waxaa la yidhahdaa falsafatu alxukmi waasiyaasa waalakhlaaq mabda la yidhaahdo weeye alghaayatu tubarir lwasiila mabda lmikaafiili waxa weeyaan waa arrinta loo yaqaano alghaayatu tubariru lwasiila adiga ujeeddo soomalihi ujeeddada aad doonayso inaad xaqiijiso jidkaad doonto u mar sharti ma aha jidkaad u marayso inuu saxsan yahay soo ma kursi baad rabtaa jidkaad rabta umar waxaad doonta laa waxaad doonta kharib waxaad doonta ku tumo waxaa la yidhaahdaa alghaayatu tubar alwasiila jidka aad u marayso waxaad rabto inaad xaqiijiso jidku inuu saxsan yahay laazim maaha laakiin ujeeddadaada inaad gaadho isku day islaamkuna muxuu leeyahay islaamkuna wuxuu leeyahay haayada aad higsanaysaay waa inay mashruuc tahay jidka aad u maraysana waa inuu mashruuc yahay ya maxaad rabtaa inaad xaqiijiso waxaan rabaa inaan xoolo yeesho dayib xoolaha jidkaad ku yeelanayseed u marayso waa inuu yahay jid saxsan oo shareecadu ogosha maaha inaad jid kasta u mari karto waxaan rabaa inaan carruur samaysto carruur baan rabaa inaan yeesho ayib waa hadaf haayo waa laakiin jidkaad doonto uma mari kartid carruur yeelashadee waa inaad dariiqaad u marayso dariiq mashruucaya soo ma waa inaad guursato laakiin haddaad tidhahda jidkay furan anigu taan arkaba waa ka tillaabsanahay caruur baana saa ku dhalanaya alhaayatu tubaru lwasiila la dhaha anugu ujeeddaan leeyahay jidkaan doonana waa u maraya mabda'aasi waxaa la yidhaahdaa mabda almabda almikaafiili baa la yidhahda nin oo talyaaniya iska leh nadariyadaasi waa nadariya cilmaaniyada sidoo kale nadariyadaasooda falsafadaasi falsafaadkooday ka mid tahay marka diintii akhlaaqda iyo wixii wanaagsan oo dhan ma qabaan ayib waxaa ka mid a ah, ahdaaftoodda ama ama mabaadidooda waxaa ka mid ah nashru alibaaxiya waalfawda alakhlaaqiya watahdiim kayaani اlusra biictibaariha annawaat alأuulى fi اlbinya اlijtimaaciya akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada iyo ibaaxiyada in mujtamaca dhexdiisa lagu faafiyo ilaa aqsa xad wax qiyam akhlaaqi ah ama dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan oo calmaaniyada agteeda ka dhowrsoon ma jiro bini aadanka ha la fasaxo saasay qabaan qiyam akhlaaqiya oo la leeya war xuduudda ha dhaafina ma jiraan sidaas daraaddeed qoyska waa in la burburiyo dumarka waa in xijaabka laga dhigo waa in bannaanka loo soo saaro waa in rag iyo dumarka laysku dhex sii daayo waa in dumarku hadday rabaan isguursadaan waa in raggu hadday rabaan isguursadaan adeer dadka xorriyaddooda u daa baa lagu leeyahy ya xuquuq waay ruux isagaa iskale waa xuquuqdiisa maxaad adigu u kontrolaysa faraha ka xad yaani madhabka ibaaxiyada la yidhahdo shuduudka jinsiga ah. lanna waxa weye marba haddaad khuluqii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii xishmaddii haddaad burburiso bini aadamkiina aad tidhahdo xor baa tahay saa doono u tasarruf taasaa ka dhalanaysa saas daraaddeed calmaaniyadu jawaanibta akhlaaqiga ah usarka inay dumiyaan dumarka dharka ka dhigaan waa inoo soo soo barnaamij la yidhaahdo taxriiru lmar'a dumarka ha la xoreeyo oo ha laga xoreeyo wixii ilaahay tabaaraka wa tacala u jideeyey dhaqankii wanaagsanaa waxay ka mid tahay mabaadidooday ka mid tahay waxaa ka mid a mabaadidooda alطacnu fi xaqiiqati اlislaam wاlqur'ani wاlnubuwa inay duraan islaamnimada qur'aanka kariimkaah iyo nebinimada waxaa ka mid ah alzacmu biana alfiqha alislaamiya ma'huudu can alqanuuni اlrumaani inay sheegtaan fiqhiga islaamiga ah ee kutubta inoogu qoran in laga soo qaatay qaanuunkii ruumaanka ah, yurub asalkeedii waa qaanuunkii falsafadii ruumaan ayaa laga soo qaatay fiqigan islaamigaa fikirkaasi yaa qabay soo maydaan mustashriqiintana ku soo sheegay kii laftiisii bay yani waxaway iyaguna ay ay ay qabaan waxaa ka mid a ah maalan azacmu biana alislaama laa yatalaa'amu maca alxadaara wayadcuu ila takhalluf horumarkan adduunku maanta gaadhay islaamku lama socon karo iyadoo adduunku maanta uu xidigaha iyo dayaxa degahayo diin kun iyo afar boqoloo sano ka hor soo degtay ha lagu dhaqmo waa dib ha loo noqdo waa saasay ku leehay waa dib ha loo noqdo war caalamku xidiguhu tegay oo daruuruhu marahayaae oo dayaxaa la degahaya dadka soo raaca macnaha diinta ka dhex baxa marka islaamku lama socon karo horumarka adduunku maanta gaadhay in islaamka lagu dhaqana waa dibdhac iyo dib u gorasho iyo dib u noqosho waaye leanna islaamku mabda'aasi waa mabda'ii mustashriqiintu yeedhiyeen gaaladuna keeneen way qaateen marka ayagoon miisan waxba kama fiirsadaanba calmaanigu miskiin waay markuu gaalada falsafadooda uu ahrinayo ama qaadanayo waa miskiin wax alla wixii loo yeedhiyo wuxuu kutubtooda ku arko musalamaad buu u qaataa yani waxaan laga doodi karin la naqdin karin waa aqbalaya markuu diintii islaamka qur-aanka iyo sunnadii iyo hawaabidii diinta islaamka u yimaadana waa nin rage libaaxa wey waa nin ragad libaax markuu qur-aanka iyo sunnada iyo islaamka taariikhdiisa u yimaado waxbuu doonaya inuu kala fiiqo markuu falaasifadii hor yimaadana iyo falsafadoodiina waa miskiin arday bal adugu taas waafaji ya war maxaad falsafadan u naqdin leedahay waa caqli rag baa intay fikireen bay waxaan dejiyeen maad naqdisid oo gashid oo kala fiiqdid oo yacani iyaguba say sameeyeen raggoodii ka dambeeyey maad halkaa geshid saas marka wax weeyaan waa ha aqbalo u ah islaamku lama socon karo nolosha maanta jirtaaye waa ustuuro iyo khuraafo aan sax ahayn leanna ilaahay diintan markuu soo dejiyey muxuu ugu talagalay ya inay zaman walba iyo ummad kasta iyo xilli walba iyo duruuf kasta ay iyadu munaasib ku tahay bini aadamka noloshiisa sababtuna waxa weye allihii dejiyey ayaa wuxuu yahay xakiim caliim ah xakiim weeyo shay walba meeshiisii meelaan ahayn muusan dhigin shay walba iyo xugum walba meeshuu ku habboonaa buu dhigay kow caliim weeyo noloshan inay isbedeli doonto iyo waxaa imaan doona markuu diintan soo dejinayo wuu ogaa sidaas daraaddeed waxba kama qarsoono la mid ma aha qawaaniinta bini aadamku dejisto waxaad arkaysaa maanta baarlamaan baa fadhiisanaya noloshii qaab bay isu dhigtay waxbaa soo kordhay qaanuun baa la dejinaya shan sano kadib noloshii waa isbeddelaysa baarlamaankii waa fadhiisanaya wuxuu leeyahy qaanuunkii aan shan sano ka hor dejinnay waxbaa wixii waa socon waaye aan bedello waad beddelaysa adiga arkoo baarlamaanadu markay fadhiyaanba waxunbay bedelahayaan war maxaad u bedesheen waxaa shalay dhigateen leanna shalay markay dhigayeen isbeddelka imaan doona mayna ogeyn soo ma jaahiliin bay ahaayeen waxa markaa taagnaaba wax ku saleeya laakiin ilaahay qaanuunkiisa iyo dastuurkiisu iyo diintiisu waxay ku salaysan tahay allo oo ka warhayay horayna uga warhayay wax kastoo imaan doono shareecadiisu marka waxay ku salaysan tahay wakhti walba iyo xilli kasta iyo daraf kasta munaasib bay ku tahay inay sidaas tahayna waxaa markhaati u ah hadalka way iska tuureen calmaaniyiintuy waxaa lagu samayn karaa taxaddi waxaa la dhihi karaa hal shay oo axkaamta shareecada ka mid a ah oo nolosha maanta isbeddelkeeda aan la socon karin waa nolosha saxda ah, keena hal miiaal hal miihaala keena diinta islaamka oo wax saxa ka hor timid axkaamteedoo ka hor timid caqiidadeedo ka hor timid wax saxa oo saxsan falsafo beena maaha hal miiaala keena ma keeni karaan taas w waxaa ka mid ah mabaadi'da calmaaniyada waxaa ka mid ah addacwa ila taxriiri اlmar'a wifqa اlusluubi اlharbi inay aada xoogga u saaraan waxa la yidhaahdo xoraynta dumarka xoraynta dumarka dumarku waa iridda ugu jilicsan oo ay ka soo galeen muslimiinta markay doonayeen inay diinta ka fogeeyaan horay bayna mustashriqiintoodii madaxdooda u yidhaahdeenoo intay guriga muslimku dhisan yahay oo qoysku dhisan yahay oo dumarku ay asturan yihiin muslimiinta waxaan rabna ka gaadhi mayno waa in dumarka laga soo saaro guryaha waa in dharka laga dhigo waa in laga dhigto badeeco rakhiisa waa in meesha alla meeshaan rabnaba aan ka helo iyadoo qaawan danta laga gudan karo waa in sidii badeeco rakhiisoo kaleeto lagu xayaysiisto badeecooyinka oo jidhkeedii bannaanka la dhigo waa inaan mujtamaca akhlaaqdiisa iyada ku duminno waxaasoo qashin ah bay magac fiican u bixiyeenoo waxay yidhaahdeen xoraynta dumarka war yaa dumarka ka xoraynaysa yaa gumaysta yaa laga xoraynaya ya allihii abuurtay iyo diintiisii baa laga xoraynaya yaa loo xoraynayaa inay shaydaan caabuddo hadihi almucaadala saxiixa alle cibaadadiisiiyo ku-xidhnaastiisiiyo taacadiisa laga saaraya markaasaa loo saarayaa cibaade iyo taaca shaytaan baa loo saaraya inay dhaqanka gaalada iyo reer galbeedka ay raacdo xorayntu waa ta laakiin magacay u hagaajiyeen markaasay yidhaahdeen xoraynta dumarka xooggay saareen masaladaa iyada ah dhaqaalo badan bay geliyeen hay-aday ka shaqogeliyeen ilaa hadda way socotaa ha yaani kuwo waxay u soo dirhayaan muxuu ahaayey asaaliib aad iyo aad halisu ay ah isticmaalaya si dumarka loogu qanciyo ee gumaysi baad ku jirtaana ka baxa guryaha ka baxa caruurtanu maxaa idin agdhiga xijaabka tuura ragga la tartama siyaasadda wax ka gala wax iska celiya ilaa marka dambe ay gaadho ninkii xaaskiisa in la yidhaahdo muxuu ahaay wax idiin qaybsan maba jiree naa iska celiya ilaa heer la yidhaahdo adaaba ka adagba oo qawaaniinta loo jidoo la yidhaahdo lagu dumiyo adaa ka adag saa doonta ka yeel habeenkaa doontana boorsada usoo tuur habeenkaa doontana iridda ka fur khalaas hadduu saa kuu taabtana hadduu saa kuu taabtana soo dacweyn raalli markaa tahay laakiin adoon raalli ahayn ama yara caajisan hadduu ku taabto adeer numbarkaa noo soo garaac hadda mararka qaarkood iyadoo ogolaatay bay dabin gelini oy dhihi wuu ii weyboobay haddiiba hawshaba la arkaba inay qabsoontay khalaas daalin baa tahay maxkamad baad saarantay ilaa heerkaa waxaa loo gaadhsiinaya waxaa la doonaya in guryaha la dumiyo dumarkana laga saaro muhimaddoodii ugu ficneed ugu qiimo badnayd sidaana mujtamaca lagaga takhalluso masalada la yidhaahdo marka taxriiru lmar'a calmaaniyadu waxay ka mid tahay qodobada ay aad u isticmaaleen si ay mujtamacaadka muslimkaa u dumiyaan raggeeda qaar ka midana waa magacaabi doona waxaa ka mid a maalan tashwiih alxadaara alislaamiya wa tadkhiim xajmi alxarakaati alhadaama fi taarikhi alislaami wazacmi biannaha xarakaatu islaax in xadaaradii ilbaxnimadii muslimiinta in la fool xumeeyo la magac dilo xarakaadkii iyo dhaqdhaqaaqiyadii wax duminaya kharibnaana in la buunbuuniyo sida maalan waxay buunbuuniyaan inta badan nimankii la dhihi jiray muctazilada waxoogaa caqlaaninimadaasay ka yara dugsanayaan nimankii la dhihi jiray ikhwaanu safa oo shiicad ah shiicada firaqda qaadiyaaniyada waxaanay buunbuuninayaan taariikhdii dadka ahlu ee muslimiinta asalka u ana way tashwiinayaan oo hool xumaynayaan waxaa ka mid ah inay soo nooleeyaan xadaaraadkii islaamka ka horreeyey waxaa ka mid a ah maalan iqtibaas alandima walmanaahij allaadiiniya min algharbi wa muxaakaatihi fiiha nadaamiyada waxbarashada nadaamiyada nolosha nadaamiyada bulshada nidaamka xeerka iyo qawaaniinta kulli in laga soo qaato reer galbeedka iyagana la dabagalo iyagaa ah uun wixii ay arkaanoo saxana waa saxsan yahi wixii reer galbeedka ku khaldanna innagana waa inu agteenna khaladkano bimacnaa caqligii reer galbeedka waa inaan ku fikirno caqligoodii iyo say u fikireen waa inaan u fikirno wixii iyaga la xumaa waa inuu nala xumooda wixii la ficlaana waa inuu nala ficnaado waxaa ka mid a maalan tarbiyat اlajyaal tarbiyatan laa diiniya da'yarta la korinayo in lagu koriyo tarbiya diin la'aan ah diinta laga fogeeyo iyagoon xidhiir la lahayn diintooda marka inay koraan oo barbaaraan min khilaal waxbarashada goobaha ay da'yartu inta badan joogaan in loo maro macnaha kullu daalika ujeeddooyinkooda marka la soo ururiyo warka murtidiis wuxuu isugu imaanayaa calmaaniyadu qasadkeedu jid ay u martaba waa diinta islaamka hala baabi'iyo wax kastoon diin islaam ahaynoo dhanna heshiis bay la noqon karaan ilaahu muu maarkisi noqdo shuuci noqdo ra'samaali muu noqdo ilxaadi muu noqdo wax kastoon diinta islaamka ee sax ahaynba cinda alcalmaaniya waxoogaa heshiis bay la geli karaan laakiin diinta islaamka waatay u samaysmeen inay baabi'iyaane cadow iyo col bay ku yihiin khulaaadu taasay noqonaysaa almaniyiinta marka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood baa loo qaybiya qaybi waxaa la yidhaahdaa waa tayaar hore oo muasis baa la yhahda atayaar almu'asis bay ku magacaabaan qolana waxay yidhaahdaan alcalmaaniyatu ashaamila waxaa laga wadaa qayb hore oo waxaa jiray tayaar calmaaniyadu say ku bilaabatay kuwii gaalada ahaa ka imo kuwan magaca islaam wata markay soo gashay laba qaybood bay ahayd altayaar alqadiim waaltayaar alxadiid baa loo qaybiya qaybta hore waxaa kala saaraya labadan qolo kuwa hore iyo kuwa dambe waa hal qodob afkaar ahaan aada uma kala foga laakiin keliya waxay ku kala gedsan yihiin qaabka ay fikirkooda u gudbinayaan qolada hore oo la yidhaahdo tayaarkii hore afkaartooda markay gudbinayaan waxay ahaayeen niman aan gabanaynin islaamnimana aan ku gabanaynin qur-aan baan fasiraynaa aan ku gabanaynin laakiin fikirkooda iyo diinla dagaalankooda bannaanka dhigtay tayaarka labaadna waa tayaar ka dambeeyo kuwaasi markuu arkay waxa ku dhacay ayuu waxoogaa gabasho galay markaasuu shaati islaamku waday markaasay islaamkii qur-aankii baan fasiraynaa bay leeyihiin xadiis bay soo yara qaadanhayaan islaamkii bay u calaacalahayaan islaamkii bay leeyihiin magacii islaam bay rabaan inay islaamnimada ku dumiyaan natiijadu waa mid oo ujeeddooyinkaan soo sheegnay inay xaqiijiyaan waay laakiin dariiqii bay qolona gabashay iyo ku rabaan inay ku dumiyaan qolana waxooda bannaanka ay dhigteen saasaa u kala dhexeeya tayaarka marka hore ee mu'asiska la yidhaahdo ee hore ee warkiisu iska caddaa darxigiisu sariixa ahaa usluubkaasi waa usluubka la yidhaahdo usluubu alcalmaaniyiin alaqxaax baa la yidhahda calmaaninimadoodu nimankii bannaanka dhigtay bay ahaayeen oo eh, muxuu ahaayey arrimahaan hadda ka hadlaynay yani bannaanka ula soo baxay eh, muxuu ahaayey reer galbeedka iyo in la raaco eh, islaamka laftiisaba inuu calmaani yahay ilaa herkaasay gaadheen maaha cilmaaniyada wuxuu leeyahay alislaamu usuulu lxukmi waan og tegi doonnaa wuxuu kaloo kamid ka mida ah la yidhahdo khaalid maxamed khaalid oo isagana addimuqraatiyatu abadan kitaab noocaa la yidhahdo ayuu ku qoray waxay doonayaan inay yidhahdaan islaamku waa diinu fardin laa diinu dawla waa shaqsi diintii laakiin diin dawladeed maaha diin mujtamacna maaha saas daraaddeed islaamka laftiisaaba calmaaniyada laga qaadanaya halkaasay mareen yacni adigoo yidhi oo kale weeye tawxiidka iyo shirkigii isku meel bayba ku jiraanba calmaaniyadu waa diin la'aan waa gaalnimo islaamkiibaa gaalnimo kutusaya adoo yidhi oo kale wahataana maa baynahuma shataana maa bayna mushariqin wa muqaribin isma qaban karaan tawxiid iyo shirki baa halmar hal arrinay ku wada tusaysaa waa waxaan suroobi karin nimankaas ama tayaarkaas ragga ugu muhiimsanaa oo masaari u badan tayaarkaa hore oo qaabkay wax u soo gudbinahayeen uu bannaanka yaalay calmaaninimadooda bannaanka dhigtay mabaadidaa haddaan soo sheegnay aan qarsanine ee bannaanka soo la yimid ee rag dhowr ah aynu ka magacaawno waa fara badan yihiin kuur laa kaarahum ullah waa badan yihin alla ma badiye way fara badan yihin oo meel walba muxuu ahaayey mujtamacaadka muslimka mujtamac walba noocan way leeyihin laakiin saan idiin sheegayba calmaaniyadu meeshii markay caalamulislaami soo gashay a xoogga saartay waxay ahayd masar bay ahayd saas daraaddeed calmaaniyiinta la yaqaanee caanka ee kutub ka qoray ee islaamka weeraray badankood waa masaari badankood waa masaari haddii raggaa maalan wax ka magacowno wax yaroo siiradoodana aan ku darno waxaa ka mida maalan nin la yidhaahdo qaasim amiin qaasim amiin taqriiban kun sagaal boqol iyo sideeddii buu dhintay asalkiisu turki buu ahaa aabbihii turkigu ah hooyadiina masaari bay ahay laakiin masar baa qoyskoodu uu ku noolaa oo uu ku dhasho ku koray markuu iskuulka ka baxay kadib wuxuu ka mid ahaa ardo ay u dirtay dowladda masar inay dibadda wax ku soo bartaan xuquuqda cilmulxuquuq ayuu darsay wuxuuna ku darsay faransiiska masar buu ku soo noqday markaasuu maxkamada masar buu ka shaqeeyey intuu joogay baariis joogay oo uu faransiiska joogay wuxuu eh, nin la dhihi jiray eh, maxamed cabdu iyo jamaaluddiin alafghani oo markaan darsigeenna caqlaaniyada ka hadlayno aynu tilmaami doonno labadaa nin jariid majalle ay soo saari jireen oo la dhihi jiray alcurwat alwufqa oo faransiis ka soo bixi jirtay baris ayuu ka shaqayn jiray faransiiska intuu joogay wuxuu akhriyey yurub falaasifadeedii iyo mufakiriinteedii raggii ugu waaweynaa buu kutubtoodii akhriyey waxaa ka mid a ah maalan ragga uu aad ugu ta'auray kutubtoodana akhriyey ninkii la dhihi jiray netshia ama ee aynu soo marnay inuu lahaa fikirka la yidhaahdo suberman suberman oo ah kownkan bini aadanka ilaah ka ah ninkaa fikirkiisiibu aad u ahri wuxuu aad ugu ta'auroo fikirkiisa akhriyey ninkii la dhihi jiray darwin darwin oo lahaa nadariyadii alirtiqaa ya kitaabkiisa asl aan wacan ka hadli jirnay ee dhihi jiray bini aadamka asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa ya jermis buu ka soo bilowday daanyeer buu soo maray marxaladii ugu dambe saasuu ku yimi ninkaa kutubtiisi iyo falsafadiisiina wuu ahri waxaa ka mid ah markis markiso ninkii shuuciyada dhagax dhigay fikirkeeda ah oo keenay wax ilaah la yidhaahda ma jiro noloshuna waa maaddo raggaasuu kutubtoodii akhriyay faransiiska intuu joogay ayib waa ninka eiska yacani markii la sheego barnaamijka la yidhaahdo dumarka iyo diinta in laga xoreeyo oo laga saaro diinta farisu maydaaniha hawshaa ninka ku caanbaxay buu ah saas daraaddeed taxriirulmar'a lama sheego ilaa qaasim amiin baa garab yaala ninkii hawshaas si fiican uga shaqeeyey buu ahaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo taxriirulmar'a waa kitaab caan ah. wuxuu qoray sanadkii taarikhdu markay ahayd naqdi fara badan buu kitaabkaasi la kulmay kadibna wuxuu ka daro qoray mid kaloo la yidhaahdo almar'at aljadiida gii buu qoray kitaabkii horuu ku difaacayaa iyo naqdigii lagu sameeyey ninkaasi wuxuu ka mid ahaa calmaaniyiintii waaweynaa buu ka mid aha qaasim amiin haddaad maqasho masaladaa uuna ku caanbaxay waxyaala mawduucaad kalena wuu ka baxay wuu ka hadlay dumar haweenkii waa la xaqirayaa xijaabka ha laga dhigo ha la qaawiyo dumarka laysla guursanayo tacadudkii baabkaasuu ninkaasi galay waxaa ka mid ahaa oo ninka labaad ahaa ninkii la dhihi jiray nin la yidhaahdo ismaaciil mudhir oo isaguna masri ahaa kii buu dhashay iyo diina wuu dhintay masar buu ku dhashay qoys caan ku ahaa cilmiga injineeriyada ama handasada ayuu ka dhashay waxaa la yidhahdaa yaraantiisii luqada ingiriisku si fiican u bartay kadibna haqaafo aada u sarrayso oo reer galbeedkaiya ku saabsan falsafadoodu aada u bartay kadib wuxuu ka shaqeeyey saxaafada cilmiga saxaafada kadibna luqada carabigaa buu darsi jiray wuxuu aad ninkaasi xoogga u saaray fikraddii hadda aan tilmaamaynay ee uu lahaa ninkii la dhihi jiray filasuufkii darun ee ahayd falsafat ama fikrat nushuu walirtiqaa falsafadaasuu isaguna ku ta'auray darun baa macallinkiisiia ah oo falsafadiisa uu ku ta'auray ayib kitaabkiisa bal mxuu ahaayey ee muxuu ahaayey wuxuu tarjumay oo luqada carabiga u turjumay kitaabkii darun ee aan sheegnay aslulanwaac aslul kitaabkii waxaa ka hadlay bini aadamki iyo doofaarka isku asal ah daanyeerkaa isku asal ah ayuu luqal carabiya u turjumay weliba wuxuu sheegtay inuu fikirkaasi uu siduu yahay u qabo bal wuxuuba isku dayba inuu difaacaba daarun laftiisa daarun inuu yidhahdo ilahay ma inkirsanayn diin ma inkirsanayn inuu daarun difaaco fikraddii daarun marka ku ta'auray ninka la yidhahdo ismaaciil mudhir isaguna wuxuu ka mid ahaa calmaaniyiinta ragga caankaa buu ka mid ahaa masri buuna ahaa ninka saddexaad ee qoladaa hore tayaarkaa hore ka mid ah waxaa la dhihi jiray magaciisa axmed luطfi asayid isagana dii buu dhintay masri buu ahaa qur-aanka kariimkaa buu bartay bilowgiisii kadibna jaamacadaha masar buu ka baxay qaybta looyarnimada ama qaalinimada ayuu ku takhasusay kadibna nolosha caamka ah buu ka shaqeeyo axsaabtii siyaasiga qaar ka mida ah buu xubin ka aha raggii asaasay kadibna jaraa'id masar ka soo baxuu ka mid ahaa muxaririinteeda ka mid ah kadibna wuxuu darsi jiray falsafada ayuu jaamacadaha masar qaar ka mida ah macallinka ah kadibna wasiir buu noqday oo masar wasaaradaheedii qaar ka mida ah ayuu qabtay dowladii ka jirtay ninka isagaa isaguna wuxuu aad ugu ta'auray oo fikirkiisa dhisay oo uu ku salaysan yahay kuna ta'auray falaasifo ku abtirsato islaamka falsafadoodii sida ninkii la dhihi jiray ibnu rushdi iyo ibnu siina falaasifadaas buu isaguna aad ugu ta'auray falsafadooda ugu ta'auray sidoo kale wuxuu ku ta'auray falsafadii ninkii la dhihi jiray arasto ee isagana qadiimka ahaa yani waxa weye falsafi oo yunaaniya wuxuu ahaa qadiim ah isagii aflatoon iyo arasto iyo falaasifo horay ahayd falsafadii ninkaasna aad buu ugu ta'auray falsafatu kanti sidoo kale adugu ragga aan sheegayniyo rag kaloo fara badan oo falaasifadii reer galbeedkaabuu iyagana afkaartooda isaguna aada ugu ta'auray u fiirsada masalada aan doonayo inaynu fahnaa waxay tahay nimankan aan sheegayna e, calmaaniyiinta ah ee fikirka calmaaniga caalamulislaami aada uga shaqeeyey markaad akhrido e, taraajumtooda iyo siiradooda laba qodobba waa kuu soo baxaya kow horta ma laha aqoon diineed ma leh badankood takhasus diineed ma leh waa naadir inaad aragto nin shareecada darsay ama axaadiidka darsay ama tafsiirka darsay oo soo bartay inaad aragto waa yarya badankood ama falsafay darsayaan ama cilmiga adabkay darsayaan ama luqaday darsayaan dictooro iyo waxay ku qaadanayaan b h d bay ku qaadanayaan falsafaday darsayaan aqoon badan marka diintii uma leh waa mulaaxado mulaaxadada labaad ee ka wada muuqata waxay tahay markaad taraajimtooda akhrido dhammaantood waxay ku ta'aureen ama ardo toosa u noqdeen ama kutubtoodii iyo falsafadoodii akhriyeenoo ku ta'aureen falaasifadii reer galbeedka saasay ka midaysan yihin ayib ninkaasi kutub buu leeyahay isaguna afkaartiisu afkaarta libraaliyada kama foga waxaa ka mid a ah ragga oo ninka afraad aan ku tilmaami karnaa waa qaybtaa hore ee calmaaniyiinta ee warkoodu bannaanka yaallay waxaa ka mid ah cali cabdirasaaq nin la yidhaahdo oo isagana masri ahaa dii buu dhintay wuxuu eh, wax ka qaatay bilowgiisii sheekh maxamed eh, cabdu wadaal dhihi jira maxamed cabdi oon sheegi doono markaan ka hadlayno caqlaaniyada jamaaldiin alafqaani eh, kadibna wuxuu arday u noqday faylasuufiyiin reer galbeeda sida ninka la yidhaahdo naalino oo kale naalino iyo nin la dhihi jiray isagana santilana oo isagana taarikhu lfalsafa wuxuu galay jaamacadda oxford wuxuu ka qaatay dhaqaalaha iyo siyaasadda ayuu b h d ku qaatay jaamacadda oxford buu ka qaatay kutubtiisa kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah, alislaam wa usuulu lxukmi kitaabu ku magacaabo kitaabkaasi si dhiiran ayuu wuxuu isugu dayey inuu dowladda iyo islaamka kala fogeeyo oo yidhaahdo wax dawlad diin ku salaysana maba jirtaba mana jirin buu keenay markaasuu axaadiis iyo aayado fara badan meeshaa isugu keenay oo uu macnahooda siduu rabo u leexinayo ninkaasi markuu kitaabkaa qoray alislaam wa usuulu lxukmi markuu qoray waxaa radiyey oo isu taagay radintiisa culimmadii markaa masar joogtay ee nooleed sida maxamed rashiid rida oo kale majallat lmanaar ayuu ku radiyey maqaalaad fara badan waxaa ka mid a ah alustaad amiin raafici waxaa ka mid a sheekh maxamed shaakir dhammaantoodna waxay fatwoodeen xilligaa isaga ah inuu diinta ka baxay oo ridoobay ayib waxaa kaloo culimmadii ashar ee wakhtigaa nooleel qaar ka mida ay qoreen ruduud fara badan oo ninkaa kitaabkiisa ku saabsan waxaa ka mid a maalan sheekh maxamedin khidir shaykh ulashar xilligaas ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhahdo naqdu kitaab islaam kitaab alislaam wa usuul اlxukm waxaa sidoo kaleeto qoray nin la yidhaahdo maxamed bakhiit muftigii xilligaasi masar muftigii caamka ahaa maxamed bakhiit ayaa wuxuu isaguna ku radiyey kitaab la yidhahdo xaqiiqat lislaam wa nidaam اlxukm aad baa marka loo radiyey xilligaa isaga ah bal maxkamad baa la saaray oo afar iyo labaatan nin oo culimmadii azhar iyo culimmadii xilligaa noolayd ah ayaa maxkamad la fuulay kadibna dhammaantood waxay isku waafaqeen inuusan ninkaasi culimmada ka tirsanayn ikhraajuhu min zumrati alculamaa qaar ka midana diintaba way ka saareenoo inuu ridoodo bay ku xukumeen ayib kadib dhacdadaasi markay dhacday oo sidaa loo naqdiyey kitaabkiisii warkiisa xilligaasaa ugu dambeeyo wuu aamusay nin kasta oo hunguri qabayoo malaha islahaa kaasi fiirsanahay oo hadduu kitaabkiisu hirgalo isaguna lahaa mid ka dabageena waxa ku dhacay markuu arkay buu gadaal u baday weligeedna saasay ahayd oo taarikhda culimmada muslimiinta iyo calmaaniyiinta siraacaasaa ka dhexeey markay waxoogaa madaxa soo taagaan baa culimmada muslimiinta madaxa ku dhufta oo kutubtooda iyo radintooda iyo axkaamtooda iyagaa tawaliya ninkaasi halkaasaa warkiisa u dambeeyey